بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع ويه waxaynu ku soo jirnay kalaamkii casharkeennii waxaynu ugu dambeeyey kalaamka kalaamka istilaaxiisa waynu soo fahanay lugatan wasilaaxan labadaba cinda lusuuliyiin wuxuu u qeybsamana waynu soo marnay oo inuu si fiican baynu usoo sheegnay ismiga ficil iyo xaraf mid walba tusaalena uu ka soo bixiya sheekhu raximahullahu tacaala kalaamka mar labaad buu soo qeybiyey wuxuu qeybiyey inshe iyo khabar buu u qeybiyey mualifku raximah allahu tacaala mar saddexaad buu wuxuu soo qeybiyey kalaamka xaqiiqi iyo majaas uu soo qeybiyey raximahullahu tacaala haddaba xaqiiqada waynu soo tilmaanay iyadana markaa wixii loo isticmaalo waynu soo tilmaanay iyo aqsaamteeda waynu ka soo hadalnay iyadana halkan waxaynu insha allahu tabaaraka watacaala u ka geli doonaa majaaska muxuu noqon doonaa majaaska tacriifkiisa wax yar khilaafaa ku yar jira in sha allahu tacaala waraqaadka nadmiga markaynu marayno ayaa wax ka ishaari doonaa aan badnayn insha allahu tacaala tacriifkiisa wax yar iyo khilaafa ku jira khilaafkaasi ma waa khilaaf aan badnayn marka wax yar baan insha allahu tacaala ka ishaari doonaa dibiga dhig waay ahi allahumma musta'an alayhi tullah ina qan gaarin hadaba markaas waxa weeye majaas waxa la yiraahaa buu yiraahdaa lafdhu musta'mal fi ghayri ma wadi'a lahu waa lafdiga loo isticmaalo macnihii loo dejiyey macnaan ahayn waxa fiican halkaa in la raaciyo licalaaqatin baynahumaa calaaqo ka dhaxaysa xaqiiqada iyo majaaska licalaaqatin baynahumaa in la yidhaaho ayaa fiican markaa licalaaqatin baynahumaa waa xaqiiqo iyo majaaska markan majaaski wixii xaqiiqada ahaa laga leexinayo macnaheedii saxda ahaa ee macno kale ayna lahayn loo leexinayo waa in calaaqa ay ka dhaxayso iyo qariino waa inay ka dhaxayso misaalan min siiyo waxaad tiri asad asad xaqiiqa muxuu ku yahay libaaxii muftariska ee shaashka lahaa soo maaha saxiix muxuu majaas ku yahay nin geesiya soo maaha calaaqada ka dhaxaysaa maxay tahay marka shujaacnimada iyo geesinimada soo maaha waa sidaas waayahay allahuma ustaaan caleyhi tula walmajaasu majaaskuna insha allah dee kolley majaaskana eh, waxaan u jeedaya xaqiiqadan iyo waxan iyo calaaqaadkan iyo waxyaalaha ka dhexeeya qariinaadkana insha allah waa waxay balaaqadu ka hadasho khaasatan fanniga loo yaqaano bayaanka oo saddexda fanni bayaanka iyo badiica iyo macaaniga bayaanku waa saddex baab baabkan loo yaqaano baabu markaas waxaa weyaan tashbiih iyo baabul kinaaya iyo baabkan markaas waxaa loo yaqaano majaaska ama diska hadii loo dhigo sacaarada markaas saddexdaa baabbayba ka hadashaa gebigeeduba macaaniguna sideed baabbuu ka hadlaa baliicu isagu iska sahlan yaho waa dawakarqaacin baa layidhaahaayo taxsiinaad waa qurxin weeyaan waxyaalaha noocaas oo jinaas iyo waxyaalaha muqaabalaad iyo jinaas taami iyo waxyaalaha noocaasuu ka hadlaa haddaba insha alla dee kolley waxbay nagaba xigaan usuulfiqa markaynu gabagabaynaynu geli doona insha allahu tabaraka wa yaanu insha alla dul fadhiisan doonaa iyadana hadii ilaahay yiraahdaana dhimanin waxaan markaas waxa weeyaan tilmaamaynaa hal kalimada majaasku saasay noqon doontaa huwa isagu al waa lafdiga al ee loo isticmaalay fi gayri maa wadica lahu wixii loo dejiyey midda kale balaaqada nagada waxoogu risaalin baabayna soo gaaray kutubta asalka maraajicda u ah wax saasa kolley minaynaa ka baahayn baa laga yaabaa كتبت أغفية عن وحكمين كتاب كان لو يقال أسرار البلاغة إيه إعجاز القرآن كتبت أغفية عن بكمدهين يعني وحي كورا على النص إيه على مذهب مرقى صحوية وحي كورا مرقى سن النصوصة يهد كورا مرقى موتى الله اللهم استعانوا عليه إنها تحفة الأخواني تحفة الأخواني ثوار المكنون إيه سمر غنديون بها نفسنا إيه بحضا فيرو نقود لعين لكن مرقى صحويا أصلك مراجع لمرقى وفينا هذه المرقى وإيه shardina waxaa balaaqada ninka ku akhriyo inuu sunni yahay shardi haddii kale waalan aada waalan masaa'il kufrigana gashaa laga yaaba saa usii socoto saa usii socoto madaxa inaad la gashaa laga yaabaa dad aan xeeb lahayn intaad gasho badweyd hiidiya meel alla ninkana wuxuu ku oran markaas waxa weeyaan kalxadratil ilaahi suufiyadan bukaayn maantoo dhan oo jawahir mahnuud kalxadratil ilaahiyadan bukaasay maantoo dhan markuu ku yiraahdo marka ma ya wadadiisi oo ninka qadan baad u gashay waa sidaas marka waa tan in badan ku celceliyo dalabatul cilmigu marka cilmiga qaadanayaan meesha ka qaadanayaan waa in horta feeriyaan وانا سي سلف كله جيران دي ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم واي محمد السيرين رجل لمدك لها واي اللهم المستعان لكن waxba baran inta tiraha wasalay ku qaado aad waxa weeyaan culimada artaba daba carto halis waa gali wal majaas majaasku huwa isagoo lafdo misalka in badan baan ka digay waan ka digi doonaa hadda kadibna wal majaas majaas waayo mustaqbalkaaga dib ku keenaysa marka dambe iyo adiga noloshaada diinada iyo aakhiradaada dib waxna ku keenaya والمجاز مجاز هو يسوى اللفظ وطوق المستعمل لو استعمال هذا لو استعمال في غير ما شيء غير وضع له لو دجي انت صاد وير قيب لكن مر بان دول استاغ دونا مثلا ان شاء الله تعالى مناسبه في غير ما شيء وضع لهم مثل أسد أو للرجل الشجاع أسد الله استعمال منك الجيسك فخرج وحكو بحي بقول الله هذا الكانري المستعمل المهمل شيء مهمل كاكو بحي مهمل كوا شيء بلا معناها واح معناها عن كلمة باجرة فلا يسمى شيء بأضنا معنى فائدين فهو مهمل بالإلها marka fala shay kasto oo macna aan dhalinayn muumil baa la iska yiraahaa marka fala yusama haqiiqatan wala majaasan lagu magacaabay wa kharaja hadalkeena waxa ku baxaan rafiiqeyn mawdica lahu alxaqiiqatu waa ku baxday idan xaqiiqada waa tan cagsigeeda waa kalimatun mustacmal lafdun mustacmal fi ma wadica lahu soo ma walaa yajuusu ma banaano xamlu lafdi lafdiga in lagu xambaaro calaa majaasihi majaaskiisa lagu xambaaro ilaa bidaliilin daliil mooyaane daliilkoo saxiixin saxiixa daliilkoo yamnacu diidaya min iraadati alxaqiiqati xaqiiqada markaas waxaa weeyaan in loola jeedo wa huwa maaki weeyaan yusamaa lagu magacaabo fii cilmi lbayaan cilmiga bayaanka markii la jooga fii baabi lbalaaqa ilaa saddex qaybood bay ka kooban tahay bayaan iyo badiici iyo macaani bay ka kooban tahay gelbeeshu bilqariinati qariino markaas waxaa loo isticmaalo markaa waayahay allahuma mustacaan wacalayhi tqulaan marka mas'aladan fiiri hadda waxaa jira markii waxan waa majaas bal haddaa in yar in dul istaagnaya ninbaa soo boodaya wuxuu ka waran waa majaas aayadan iyo sifadhan buu ka waran waa majaas xaqiiqadiisa shaygan iyo waxan adigu majaaskaas ku magacaabaysa calaaqada ka dhaxaysa isii aaniyan qariino waxan kaa rabaa iyo daliil diidaya hadda waa daliil baa laga cabiraa laakiin waa qariinaya u ka cabiraa daliil laakiin way asalkiisu daliil diidaya iyo qariino diidaysa tiisa u maro ma fahmayo waa moogtahay nin majnuuna moogtahay kuma fahmaya haddaad daliil ku tidaada meelkan inaad u kacdo ku moodaya qariino ku dhabal tiisa u maro qariino bal diidaysa in markaas waxaa weeyaa macnihii xaqiiqada aha loola jeeda keen ku dheh hadda misaal aan siiyey waxaan ku yidhi ra'aytu asadan yaghtasilu fi lxamaam saxiix asad arkay xamaamka ku meedhanaya ashad maanta anuu inaan ula jeedo libaax inaana ula jeedin laakiin nin geesi aan ula jeedo kow calaaqada ka dhaxaysa waa shujaacnimada qariinada ii diidaysa libaaxana waa yaqtasilu fi lxamaamta sababta oo ah libaax intuu waxaa weeyaan shaambooda soo qaato oo markaas baanbadda uu furto halkan markaas waxaa weeyaan dharkiisoo dhiida uu yidhaaho si fiican u maydhan maayo iyo si xuntoona ma maydhanayaba <laughs> wadnayna saaishekh haddaba qariinadii waan hayaa laakiin markaan ku idhaaho sifo ilaahay istawa calaa carshihi markaad tidhaahdo waa majaas maxaad majaasinaysaa majaas waa ku yaallaa bal waxa majaaska ee meesha yaalla muxuu yahay midda kale kalaamku ma asal waxa u ah, xaqiiqada asal u ah kalaamka mise majaaska asal u ah xataa qolyaha majaaska qaba waa ijmaac mas'aladaas inuu asalku kalaamku xaqiiqo kalaamka asalkiisuna xaqiiqo yahay walasu fi kalaami alxaqiiqa razaqaka allahu calaa tawfiiqa aqmaarkaas sidaa yidhaaha asalka kalaamku markaasuna waa xaqiiqo weeyaan razaqaka allahu calaa tawfiiqa wey xaqina waafaqda allah kuwa arsaaqo waaya yani masaladu waa masalo noocaasa weeyaan marka waxaan u baahannahay labadan macno horta calaaqa isku xidhi karta inay jirto faaniyan qariino isii ku dheh waa muhiim marka masalada inaad fahantaa saa u soo socoto u soo socoto ayaa waxaa ku odhanayaa markaas waxaa weyaan halkan waxaa weeyaan masalan qofku wuxuu beryayaa markaas waxaa weeyaan allah sukadii buu qof kala beryayaa wuxuu ku leeya waa majaas war qariinada waxaa weeyaan meesha taalla maxay tahay ثانيا علاقه ka dhaxaysa ilaahay makhluuq maxay tahay in sheeg baabu cibaada ilaahay makhluuq ma calaaqo ka dhaxaysa suuciyaha ilaahay keligi ma leh waajiib moogtahay yani kada waxa dhib ama tunanana qofku madhab buu sheeganaya madhabku xataa sheeganayana ma yaqaano dhibka kale meesha yaalana wuxuu yahay qofku wuxuu sheeganayaa marka horeba markaas waxaa weeyaan mas'alo uuna aqoonba majaas majaas majaas buu soo dhigay majaaskan duhuurta qariinadiisii iyo calaaqaadkiisii iyo lamidaas xilli kasta laguma dhawaaqe eh mar baa lagu dhawaaqaa loo baahday eh in kasoo naa majaas aanagu qabin xagga dhammaan ka sheegi doonahay haddana waxa weeyaan iyadoo masaladu masalo khilaafiyaba ay tahay haddana majaaska culamada qabtaa xataa waktigeeda loo baahday iyo markii xaaja ay timaado baa loogu dhawaaqa markaas shuruudiisii helo ولا يجوز ما بنان حمل اللفظ لفظ لو حنبار على مجاز مجازكيسا الا بدليل دليل ما يدلك وصيح صيحه دليلك يمنع الدين من اراده الحقيقه حقيقه حقيقه لولا جيدو وهو ما كي ويا يسمى لغو مغعابو في علم البيان بالقرينه قرينه لغو مغعابو ويشترط وحلو شرطيا لصحة استعمال اللفظ لفظ استعمال كيسا صحتان كيسا fii majaasihi majaaskiisa markaas waxaa weyaan loo isticmaalo waxaa loo shardiyaa markaa haa wayustargu waxaa loo shardiyaa lisixati isticmaali lafdi lafdiga isticmaalkiisa asixitaankiisa fii majaasihi majaaskiisa loo isticmaalo wujuudu irtibaaqi bayna almacna alxaqiiqiyi waalmajaasiyi wax isku xidhaya inuu meesha joogo macnihii xaqiiqada ahaa iyo macnihii majaaska ahaa liyasixa si tacbiiru canhu in laga cabiro si ay u ansaxdo wahuwa maa yusamaa wixii lagu magacaabo weeyaan fii cilmi bayaan bilcalaaqati calaaqo waalcalaaqatu calaaqaduna ima an takuuna mushaabaha mushaabaha inay tahay aw gayraha mushaabaha keyrkeed fain kaanat haday tahay calaaqadu almushaabaha sumiya tajawuzu majaaska iyo majaas macnaa waa iska banaani moogtahay tajawuska banaynta waxaa lagu magacaabayaa isticaara lagu magacaabi isticaaro waa qaybsanta isticaaro makniya isticaaro musarraxa isticaaro takhyiiliya waxyaalo badan noocaasa marka isticaaradu imaa waxay noqotaa isticaaratu musarraxa ama isticaaratu makniya ama isticaara takhyiiliya walow qaarkood ay diidan yihiin qolyaha balaaqiyiinta takhyiiliyada waayo ومثلا وحاول إذا أنشبت المنية أذفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعي وذلك شعر كل يسبقني يعني وحاول مركة قيرين مركة عديه هذا أي قليسة قفك وحان عديها سوى قليسو وحان أقاذيب ويدا قرطاسك صور لين وحبا قبلين <laughs> فيري قيرين عديه لها عديه <laughs> يا لكن اللي يوحي محوليه عديه ليه يسومها haddaba cidiyaha libaaxu markuu kuu qabta sooma xanuun kullo xanuunka geeridana maxaa ka dhasha xanuun xanuunkii geerida unbaa waxaan isyar moosiinaya iyo khayaal waa wax laismoodmoosiye soo maaha waxa yar malamaleynayo isyar moodmoosin buu leeyahay ciddiyana igu taagan yihiin <laughs> sakaaki iyo rag baa muugtahay waxaas waaye haddaad argtaba iyo cabdulqaadir jiljaani iyo waa ragga meesha loogaba dambeeya bayaanka iyaga waan soconay wuxuu yidhi fain kaanat ilmushaabaha hadday tahay calaaqadu sunniyo tajawuzu waxaa lagu magacaabay iska bannayntan iyo majaaskan isticaara ka tajawuzi sida in la banneeyo oo kale bilafdi asad can irajul shujaac sida ninka shujaaca in laga wado wain kaana hadday tahay hayru lmushaabahati sunniyo tajawuzu majaasan baa lagu magacaabay mursalan مجلس مغصلة إن كان التجوز إن أنبغى مغش إذا ما المامولين إن كان التجوز هدوية في الكلمات كلمات الحديثة ومجلسا عقليا بألقوم مغعابي إن كان التجوز في الإسناد إسناد كالحديثة هدوية مثال ذلك الثالث في المجلس المرسلي مجلس المرسل كالثالث وحويا أن تقول إن أتراضه رعينا المطر فكلمة المطر مجاز على العشري رعينا وان داغني المطر رعينا المطر روكبان داغني فكلمة المطر مجاز وحيب وكطهي مرقص حويا رعينا waxaan ku ilaalinay xoolihiina waa dhigi kartaa racaynaa waxaan ku ilaalinay xoolihii almatar hoobkii waan ku ilaalinay fakelimat lmatar majaas weeyaan maxay majaas ka tahay can cushbi baqash fara badan baan daajinaad ka wadaa fatajawusu bilkelima tajawuska markaas waxa weeyaan kalimada فالتجوز تجوز وحكو جدا يا مجاز في الكلمه كلمه هذا كو جدا ومثال ذلك في المجاز العقلي ان تقول وان تراده ان بطل مقر قوبك و دغليه العصبه فالكلمات كلمات يراد بها حقيقه وحلول جدا معناها فالكلمات كلمات كلها ضمانتها يراد بها وحلول جدا آه، آه، حقيقه حقيقه حقيقه حقيقة macnaha macnaheeda laakin alisnaad laakin alisnaad alinbaati biqlinta tiirinta loo tiiriyo ilalmadari majaasin weeyaan lianna almunbita ka wax biqliya xaqiiqatan huwa allah tacaala weeyaan fatadawusu marka majaaska fi lisnaadi buu ku jiraa wa min almajaasi almursali waxaa ka mid ah e, atadawusu biziyaada watajawusi bilxadfi majaasu ziyaada iyo majaasu alxadfi mithalu waxay ku tusaaleeyeen halka intaynaan dhaafin fiiri waxogow iyadoo in ku khulaasay khulaaseeyuu rabaa sheekhu waa masale balaaqa a ah weeyaan aasaaska balaaqadana cilmiga bayaanka markaad bilaabayso aasaaskiisana markaa inaad ka bilowda ay tahay halkaaba laga bilaabo markaa waayaha allahuma mustacaan caleyhi tulaam wuxuu tilmaamayaa majaaskan ayaa wuxuu noqdaa mar isticaara magacaasaa loo bixiya isticaarada iyaduna sii qaybsanta isticaara makniya isticaara musaraxa isticaara takhyiiliya Eh, eh, iyo tabciya xeelo noocaasoo sii qaybsantaa intaa marka waxaa weyaan iyo markaas waxaa weyaan iyo majaas marka isticaaro iyo majaas marka waxay kala yihiin labadan shay arkaan waxaa la yidhaha laba shay baa laisku eekaysiinayaa mushabbah waa ka la eekaysiinayo mushabbahu bihi waa ka isaga wax loo eekaysiinayo aadaatu tashbiih waa kaafka iyo wixii la mid a ah. wajhu shabuhuna waa dhinac kale mihaal ahaan haddaan idhaaho saydun kal asadi zayd waa libaax oo kale halkaas zayd waa maxwaa mushabihi asadna mushabahu bihi weeyaan qalabkii wax lagu laysku eh, loo adeegsanayna waa kaaftan weeyaan wajhu shabuhu iyo qaabka laysku ekaysiinayna waa geesinimada saxiix inta markaad garato mas'alo meesha ku jirtaa waxay tahay majaaska isticaarada xagga naga dhig isticaaro iyo majaas waxaan kala duwan yihiin labada shay haday calaaqada ka dhaxaysa ay isku eegyihiin ilaan waxaa nidhi kalaamkan waa majaas lama dhigi karo ilaa majaaska iyo xaqiiqadana calaaqa ka dhaxaysa mooyaane soo maha qariinana meesha ay taallo ama daliilnu meesha yaalla diidaya in majaaskii laga wado saxiix intaa markaad garatay calaaqadu haday mushaabaha tahay oo labada shay ay isku eeg yihiin isticaara la yidhaahaa saxiix haddii la yidhaha waa caariyeysi af soomaalina waayahay oo mushabahu bihigaa lasoo caariyeysanayaa mushabaxana loo caariyeysanayaa isticaara markaa la yidhaahaa haddii mushaabihi iyo wax isku eekaansha ayna ka dhexayn haddaan ku idhaha hindun kalqamari calaaqada hadda ka dhexaysa waa maxay waa mushaabaha waa iftiinka soo ma gabadhana waa gabadh gebigeeduba nuurayso hadday kaa soo baxday gebi way indhahaaba markaasi ku noqon dayaxuna dawacadii uu ku iftiimin dayaxa fadhiyo tobnaada waa kaa marka eh, calaaqadaasi waa mushaabaha isticaara la yidhaha calaaqada haday mushaabaha tahay calaaqadu hadday tahay khayru mushaabahat oo labadan shay ayna isku eekayn sida zaydun kal hadda aan kuu sheegayey ee eh, allahuma salaam aleytulaaney eh, iikaadi zaydunka maaha ee waxaan ka wadaa markaas waxaa weeyaan masaa'ilka haddaan soo wadno oo kale haddii calaaqadu mushaabaha ayna ahayn majaas baa la yidhaahaa majaaskaa qaybsama waana majaas mursala ama majaas caqli ah majaaska mursalka amarka ah wuxuu noqonayaa imaa isnaadku noqdaa wa imaa wuxuu noqdaa min tacbiiri اlmaxali wa iraadat اlxaal isnaadka wuu noqdaa kelimaadka wuu noqdaa mishaalanku siiyo waxaan ku idhi raacaynaa xoolihii waxaan ku ilaalinay almadara roobkii baan ku ilaalinay ma dhibica socday xooluhu daaqiyiin oo ku heelin dhibaca socday dhagaxda dhagaxyada daadanaya xooguma ka sidaaqiin maya maxay daaqeen xooluhu roobka daay wixii ka qashaday daaqdeen Soomaa ay daaqeen Soomaa saxiix waa majaas mursala sababta oo ah waxaan iri min tacbiir hal wa iraadat al mahal hal baan cabdiray oo roobkii aha mahal kaanan u jeeda oo daaqi dhulka ka soo baxay ahaa saxiix weliba tana majaaska mursalka aqsaamtiisa dhowr iyo labaatan baa la gaarsiiyaa باعتبار المحل وإرادة الحال باعتبار الحال وإرادة المحل من وحاويا اللهم استعان باعتبار ما سيكون باعتبار ما كان باعتبار ما يول وحيانا بما نعاسة وإيهي waxaan markii la isku duuduubo u fiirso wuxuu noqonayaa taasoo kale hadda kelimada majaaska ku jira marka almadar sooma waa majaas kelimaad ku dhex jiray صح انت مرخا قربته مثالها waxaan ku yiri anbatar rabiic wal baqla bugi wuxuu biqli waxa weeyaan baqashki ama anbatal eh, anbatal mataru al usba roobki wuxuu biqliya baqashki qadaaqi ha oo marqaabka laftiisa wax biqli misa allah subhanahu wa ta'ala xaqiiqahan allah baa biqli majaas waa halku kelmada ka jira isnaadka yaa u tiirisay hadda biqlintii roobka u tiirisay soo ma halkaas majaas ka jira laakiin asahan xaqiiqada ilaahay wax baqlaya subhanahu wa ta'ala waa majaas mursala waa majaas mursala marka waxaad cabirtay oo halkaa cabirtay inuu roob markaa baqo allah subhanahu wa ta'ala ayaa markaas waxa weeyaan ayaa asalkana wax baqliya waa intaas marka marka wax badan ma aha waxa waran markaas waxa weeyaan kelimadan lama isticmaali karo majaas lama isticmaali karo ilaa calaaqeyn la helo iyo qarino diinaysa macnaha xaqiiqada mooyaan inta markaas soo tiraa waxaad leedahay kelimadan majaaska ah haddii labadan shay la isku ekeysanayo mushaabaha ka dhaxayso isticaara la yidhaahaa haddayna mushaabaha ka dhaxayna majaas mursalaa la yidhaahaa majaaska mursalkaana kelimada wuu dhacaa sida raacayna madar oo kale waxa kaloo dhacaa isnaadka sida ambatar rabiicu albaqlaama mataru alcushba waka ma garkeen warmada fahmiinta intaas weeyaan marka waxa uu sheegayaa majaaska marka wuxuu qaybsan insha Allah warqadka marka aan marayo hadii la xiriira muxuu ahaayeen nadmiga khaasatan ayaan wax badan oo kamid ah masalada ku sheegi doonaaye majaaska mursalka waxa kamid ah xadfin majaasu ziyada waxaa la yidhaahaa ka mid ah. a wuxuu noqonayaa mithaal ahaan laysa ka shay-un wahuwa samiicu lbasiir aada qur-aan ku arkeen waa majaas ku jira bay yidhaaheen marka ziyaada ah oo kaalay kaaftan baa zaa'ida لأن كافة دان عمل سينا وحي نقنيسا ليس كمثله إلهي وحا لمدك وحا لمدك مجره معنى ساس نقنيا معنى مرك وا زيادة هذا العمل سيساس معنى نقنيا لكن وين ليداهو ليس كمثله كافة واصلة قرآنك تأدبا أرادتين واصلة مركز مرك وحاويا ليس كمثله شيء oo kaafta waxaan waa in waxa la adkeenayaa in la anfiyo meesha laga saaro ilaa wax lamid ma jiro asalkiisa salo keenay majaasul xadfi waa ku yimid ilaahay mayr was'al alqariyah qariyada waxa weeyaan weydii qariya maxaa la waa guryaha dhisan jiingadan taagan baxarsaabka taagan waxa weeyaan gurigan taagan gidaarka masaajidka jiingadan bacdan daahiyahan alaabahan waxan waxan oo dhan baa waxaa la yidhaahaa mataqaanaa waxaa la yidhahaa qariyaa la isku yidhaahaa hee ma gidaarka dul maanta o dhan waxweydi baa laga hadlayaa waxbaa xadfan ahlilqarya qaryadan ehelkii deganaa waxweydii weeyaan ahlibaa xadfan markaa waa majaasul xadfi bay yidhaaheen war ma fahanteen waxyaabahaas ka mid ah markaa inta iyo in badan oo kamid baabkiisa laakiin ma waxaan idin sheegayaa usul fiqh shaqadiisa ma aha inuu ka hadlo majaas iyo isticaarabtan wadadiisa iyo xaqiiqada majaas ma ma aha wadadiisa shaqadiisa ma aha looma dirsamo intaana fadul baa u geysay waxa usuuliyiinta laakiin waxaan ku daraynaa mas'alada sababta ay u keeneen maxay tahay ugu daraan waxay ugu daraan kalaamku maadaamuu ka mid yahay min mabaaxifihim mabaaxifta ay baaraan uu ka mid yahay yaa xaqiiqiya majaas waa soo hoos gala walidaalika waxay ku qasabtay dantu inay wax ka ishaaraan hmm. hmm. waxay dhahayaan ama tacawarada kalimatu shimul bidayr ma wadacat ma qarinat macnaha aan markay saa dhaadeen كم بار يجينا وسأل قري أهل القرية ما تعرف كون كان الحنجي أو كصب صدر كنيه ذي الذي الله وان صوص على من هذا ما حنتهي هذا كان دمان خير سؤال يا حاصل أنا سألوا وان كصوص عنا سألوا وان كصوص عنا ما اللي قانين به من كان هذا الجوجا متأخرين ثم من هذا الصوص هذا حد متكلمين تا هل هو حيقرا مجاز كم يقانين من كتاب من هذا الصوص هذا واي اللهم سبحانه طهر مرقى سبحانه وياه من المجالس المرسل وحكمده التجوز مرقى سبحانه وياه في بزيادتي إلا مرقى سبحانه وياه زيارة مرقى سبحان وياه وبنيه مرخا يتجوز بالحذف مثل بالمجاس للمجاس مجاس وحا كسر بزيادتي بقوله تعالى ليس كمثل شيء فقال وحيرا ان الكاف كاف زائد ومن زائد مرخاس محل زائد لتاكيد نفي المثل مثل إلا قام فيها أقينت إذا عن الله تعالى لا يحقيسا ومثال المجاس بالحذف قوله تعالى واسأل القرية ويان أي واسأل أهل القرية فحذف الأهل بالحذف مجاسا والمجاس أنواع كثيرة marka waa usugnaatay midkuurkan lagu sheegay fi cilmi lbayaan ama hadda intaa maraba lakin ad qabsatiin waxaa weya mijaaska isticaaro waa markay mushaabaha calaaqadu tahay soo maaha calaaqaduna waa maxay da waa macnaha ka dhexeeya qariino iyo calaaqa iska dhexgelin qariinadu waa maanica diidaya macnihii xaqiiqadaha waa maanica diidaya macnihii xaqiiqadaha inaad ka wado saxiix oo yartasil fi lxamaam wataan ku tusaaleeyey calaaqaduna waa macnaha ka dhexeeyay wadaagi karaan ma kala fahanteen qariino iyo calaaqo waayo waa sidaa marka waayahay marka wuxuu yidhi anwaac fara badan fi cilmiyan inta mar waad idin fahantiin وإنما ذكر مرخص حوية طرف وإنما ذكر واضح شيء طرف قيد ومن الحقيقة والمجاز كمدأة في أصول الفقه والغو شيء لأن دلالة الألفاظ ألفاظ الدلالة إما حقيقة وإما مجاز منها دلالة الألفاظ ما دام مباحث أصول الفقه خبيتها ضمن مقاصة مرخة فاحتيج وحوابها إلى معرفة كل منهما مثل سوى كمدأة إن مرخص حوية لبرته يو حكم يحكم كيسي لبرته والله أعلم تنبيه بارج تقسيم الكلام هذا الكلام نقيب إلى حقيقة ومجاز هو المشهور واصل عام بحضي عند أكثر المتأخرين متأخرين تمركا بلن كوغا أكتئذ مرقس لا يقرأ في القرآن قرآن كي وغيره غير كيبه وقال بعض أهل العلم وحي لا مجاس في القرآن قرآن كوح مجاس كمجرم وقال آخرون كوكرنا وحي لهم لا مجاس في القرآن قرآن كوح مجاس كمجرم ولا في غيره غير كتونا وبه السلام قول كان ضمبو قال كو قولي أو إسحاق الإسرائيلي ومن المتأخرين علماء يهر كميدها ومن المتأخرين علماء ضمنا وحكمين رجل الديني محمد الأمير الشنقيط الحين الله تعالى وشيخيسي المعثمين شيخيسي وقد بينا وعد يا شيخ السلام من تيمية وتلميذه من قيم الجوزية أنه استراح استراح ليهي استراء حادث ودب كيمي بعد انقضاء القرون الثلاثة صدح ذي قرن انت مرقى صحاويا رمضان كديم المفضلة على فضلي ونصره حقوق القارئ إن نجرم قرآن كيو مجاسين من نخجرم بأدلة قوية أدلة حقبلا أدلة كثيرة فربلا تبين لمن طلع عليها تبين ويعدانيسا لمن اطلع عليها قف طالعنا أن هذا القول هذا الكن هو الصواب سيئ الصواب كأنه halkan marka majaasku ma wax jiraan mise ma aha majaas majaas majaas waa naftu maanta inaan qaad majaasku wax jira muu yahay mise ma jiro awala saddex qowdaa ku jirta madabka hore wuxuu qabaa horta majaaska hormuu yimid intaana gaanin khilaafka madaahibta majaas wuxuu yimid saddex horta nabigu sal slam wax majaas weligii kumuna hadlin axad saxaabada ka mid loo majaas wax la yidhaha ku hadlayna ma jiro aimadii afarta ah, axad kamid ah majaas saxiga ah ku jira ku hadlay ma jiro aimadii wax majaas ku hadlay hal qowl baa laga soo imaam axmed imaam axmed kitaabkiisa loo yaqaan arqadu al jahmiya ayaa waxa laga sheegay raximahullahu ta'ala markuu maray aayadaha barkood inna nahnu iyo inna kunna iyo aayadaha markuu sheegay ayaa wuxuu ri waa majaasun filuqa buu yiri ya majaas weeyaan buu yiri culimadu taana waxay isku waafaqsan yihiin inuu u jeeday ay jaa fi luqati luqada carabiga in qofka keligii ah jamcu iska cabiro way ku banaan tahay saxiix wayna ku banaanta waxaad ku fahmi asluubka hadda soomaaligaaba ah haddaynu usoo noqono guryaha markaad gargaraacda maxaa laga yaabaa waa kuwa markuu le tiraado waa annaga soo ma waa annaga yaa kula socda keligaa weeyaan ma socde bisana kulama socotee waa annaga adaad soo taagan tahay waa jamac maad isticmaashay waa wixii lo odhan jiray mucadimu nafsahu naxnu waad isticmaalaysaa waa mucadimu nafsahu markaa taana sidaas ga jawaabay yadana xaggan u dhig radd cala jahmiya goor mu yimid markaa saddexdii qarni qarnigii saxaabada ma jirin qarnigii taabicunta ma jirin qarnigii saddexaad ee taabitaacunta markuu sii dhammaanaya akhirkiisii u yimid dabayaaqadiisii majaas waxaa lagu leeyahay horta saddex qowl baa ku jirta laakiin culammada waktigaanii saamaxay mawduuc dheer weeyaan inaan mid walba adiladooda soo dhiga meeshaas laakiin waxaan rabaa inaan ooga ka ishaaro qolada koobaad waa mutaakhiriinta jamaahiirta mutaakhiriintu sida ay qabaan mutaakhiriinta sida ay qabaan oo waxay yidhaaheen mutaakhiriintu waa iska weerayba waayo xanafiya waxa isku biyo shubteen waxa weeye boqolkiiba 80 markaas waxa weeye murjaa isku biyo shubteen boqolkiiba 80 murjaha isku biyo sutaan culimada iyo madaahibta kalena markaas waxaa weeyaan mutaakhiriintii ugu dambeysay boqolkiiba sagaashan iyo dhowr ashaacira iska noqdeen waaya boqolkiiba sagaashan haddaan isba yeelay boqolkiiba sagaashan mutaakhiriintii dambe oo dhan waaya waxaan marka madaahibta mutaakhiriintii dambe haddaba waxay qabaan oo mutakalimiinta ay u badan yihiin jamaahiirta culimada mutaakhiriintii waxay qabaan majaasku fi luqati wa fi lqur'aan labadaba inuu dhacay aayadaha hadda aan daliishanayna was'alaha alqarya iyo markaas waxa weeyaan jidaaran yuriidu an yanqada iyo magidaar baa doonaya inuu dhaco maya majaas meesha kujira yidhaaheen isticaara meesha ku jirtaan marka taas oo kale iyo yaa kamida markaa laysa kamidlihi shay un jan iyo howlahaasoo dhan mijaajka haddaa diidiin bay idhaaheen halkaasaad waxaa markaa halis baad galaysiin bay idhaaheen howlo badanoo noocaasa ayay markaa keeneen markaa waayahay qowlkaas waa qowlka jamaahiirta culimmada mutaakhiriinta markaa waxaan ka hadlayaa marka waa intii ka dambeysay aimadii afartaa soo ma isla wada hayso jamaahiirtu marka sidaasay ku tegeen qowlka labaad wuxuu qabaa qur kariimka ah wax majaasa kuma jiro laakiin majaasku wuxuu ku jiraa luuqada kale carabiga waana sida ay qabaan alimaam ibnu khuways min daad almaliki iyo markaas waxaa weye ibnu qaas ashaafici iyo daahiriyada ibnu khuways oo maalikiyada ka mid a ah iyo alimaam ibnu qaas oo shaaficiyada ka mid a ah iyo daahiriyadu sida qabaan weeyaan fil quraan wax majaas ma jirayna qowlka saddexaad waa qowlka qaba quraanka iyo iyo luqada toona wax majaas kuma jiro qowlkaasina waa xaqaba al-imam abu ali al-farisi rahimahullahu ta'ala sida uu qabo abu ali al-farisi sida uu qabo abu ishaaq al-surayi sida uu qabo شيخ الإسلام تيمية سيدة وقبه تلميذه ابن قيم الجوزية سيدة وقبه أه وكذلك مرخص حويا العلامة الشنقيطي سيدة وقبه العلامة ابن عثيمين سيدة وقبه العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي وإيهن qoladan hore ee qolada majaaska waxay tiriyadu wax aayadaha hadaan sheegnay dirishadeen qolada fil luqa wa fil quraan yiri qoladan kale ee yiri iyagu quraanka umuna ku jiraan luqada uu ku jiraa qoladan iyaga isla dinayaba haddii la yidhaah luuqada wuu ku jiraa waxa ka dhanlaya markaaba ka laazimaya dalaalatu liltizaam waxa ka dhanlaya markaaba in markaas waxaan weyn ku jira markaa qur sababtu maxay tahay qur-aanku muxuu kusoo degay luuqadana kusoo degay soo maha luuqadii uu kusoo degay asalka waa haduu majaas ku jira kawaran qur-aankiina ku jiraa bay noqonaysaa markaa qur-aankiina ku jiraa bay noqonaysaa markaa masaladan markaas waxaa weeyaan inta usuul fiqi aan socono wayna daba socon doontaa walidaalika markaan jamcu ljawaamic aan wadayno ibnu subkiyi raximahu llahu tacaala wuxuuna odhan doonaa markaynu halkaa marayno isna ibnu subkiyi taajudiin subki wiilkiisa weyaan jamcu jawaamic ninka sale taqiyudiin baa sidan la yidhaahay taqiyudiin ibnu subkiyi wuxuuna odhan doonaa abu caliy alfarisi iyo abu isxaaq alsfaraayini iyo raggaasoo mutaqadimiintii kamid ayaan qabiin buu ku odhan doonaa iyagoo aanayn doonaa waaya qoladan kale markaas maxaa lagaga jawaabay marka adilada qoladan oo dhan ay daliishadeen maxaan kaga jawaabaynaa marka wasal ahla qarya maxaan kaga jawaabaynaa laysa kamidli shay maxaan kaga jawaabaynaa maxaan kaga jawaabaynaa yuriidjidaaran yuriidu in qada maxaan kaga jawaabaynaa jami waxaan kaga jawaabaynaa waa asaaliib min asaaliib luqa luqada carabiga asaaliibteeda asluub kamida un weeyaan waa asaaliibta luqada asaaliib kamida ah. laakiin ma aha baan leenahay wax markaas waxa majaasa waayo majaas maxaad tidhaahdeen waa kelimo loo isticmaalay meesheedii meel aan hayn soo maha waxay ka dhigan tahay qur-aanka waxa loo isticmaalay meesheedii meel aan hayn baa ka dhalan waa adkaanaysaa waxay noqonaysaa kalaamkii ilaahay xaqiiqo maba aha oo meelo badan kamid mid ah taasina way adkaanaysaa markaa أئمة مثلا صفي عن الرديد وحكمية الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله تعالى وحكمية المقيم الجوزية كتاب في صلوية قال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وحكمية رحمه الله تعالى العلامة الشنقيطي كتابه كقول الإله منع جواز المجاز في التنزيل في المنزل في التنزيل المنزل للتعبد والإعجاز laakiin sasaabadana masalada ka qoray gemina isagaa ka jawaabay aayadahay daliishadeen iyo axaadiiay daliishadeen iyo waxay luuqaday daliishadeen oo dhan wuu ka jawaabay wuu wada radiyey imaam shanqiid raximah allahu meel buuna kaga soo haray waayahay waxaa kamida ah markaas waxaa weeyaan asheekh ibnu cuthaymiin raximah wax kamiduu ka ishaaray waraqaadka nabiga markuu sharxayay wax kamid ah masalada ka ishaar raximah allahu abdiraxmaan naasir sacdina kutubtiisa barkeed uu ku sheegay isna marka masaladaas uu ku sheegay marka haddii la yidhaaho ninka loo yaqaanay abu cubayd macmar bin musanna ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaha almajaas fi lqur'aan waxaan leenahay kitaabku majaaskan kamama hadlaynba aan hadda inagu wadanoo kalimatu sunan fi keyr mawdic al ku aqrimisde soo akri laakiin wuxuu ka hadlayay kitaabku qur'aanka luuqaadkiisa ku yimid luuqaadka qur-aanka iyo macnaha uu isticmaalayo qur-aanku iyo luuqada uu ku soo degay luuqaadka uu ku qur ku soo degay ayuu ka hadlayay kitaabku ee kama hadlayn majaaska hadayna waa la wareegsayno risaalada imaam shaqiiq raximahullahu ta'ala iyadoo kaligeed aanu ma laakiin waxaan waxay ku jirtaa kitaabkiisa loo yaqaan dafcu iham al-ittirab an ayat al-kitab kitaabkiisa la yiraahdo ee xagga dama kale lifaaqan dafcu iham al-ittirab an ayat al-kitab muhiim jiddan ah. ضوافل العلم هذي فهميان إن بدأوا نقول لها إلى آخرين دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب رسالة من حق النبي كجلتا جمع, جمع منع جواز المجاز تنزيلي المنزل للتعبد والإعجاز مرخص صدح قول بها كنت جلتا مرخ لسوى ضوضوه قول أيها كنت جلتا مرخه waayo sida raajixa marka saddex qol wax majaasa ma jiro geligiisba wax majaasa ila ma jiro majaasku waa asaaliib min asaaliib luqada alcarabiya waxaan jeedaa waxaan aayadaha ay iyo adilada ay nusuus daliishadeen iyo waxaas oo dhanna waa asaaliib min asaaliib luqada alcarabiya weeyaan wuxuu sababaa khilaafka khilaafkaas ku jira intaas aan maanta iska deenayaa khilaafkaas kuna dheeraanayo waqtiga inuu soo naga dhamaaro وايه اللهم صل عليه وسلم الامر هل كان امرتي وكهدليا ساعدين فوق حيتانكيس الامر اللغه وقول هذا او يتضمن صوحرين يطلب الفعل فعل طلبكي على وجه الاستعلاء سوى صرخين مرقى مثل واقيم الصلاة واتوا الزكاة فخرج وحا كبحي بقول الله هذا الكانري قول الإشارة إشارة وحا كبحي فلا تصنع أمرا أمر المهم مقعابه ولما فاتت معناه معني معنيسة وفايدي سبيه وخرج بقول الله هذا الكان وحا كبحي طلب الفعل النهي نهي يجيب أمر أمرها بحي لأنه طلب ترك إن أركتت على هذا البيان أصلي سبق عمد البيه والمراد وجيدة لغض بالفعلنا الإيجاد وشيء لا هيسيه فيشمع قول قولك الشصاح بين يا المأمور به ليس مري وخرج وحكو بحي بقول الله هذا الكامري على وجه الاستعلاء المقيم مرخى هكا كتاب فيسا الصواعق المرسل على الجهمية وحكا الله جسك وحن جسك ما وحن جدا وجهك لحية الله وجهك لحية الله marka wuxuu yidhi wakharaja e, waxa ku baxay biqowlilaa hadalka inaan nidhi calaa wajhi listiclaayi aliltimaas waa ku baxaya waducaa wagayra maa iyo keyrkooda mimaa kii ka mid istifaadu laga faaidaysamay siiqat alamri amarka siiqaadkiisa bilqaraa'ini halka waxaa la yidhaahaa darabu lficli calaa wajhi listiclaa'i baa asalkiisa la yidhaha amarka tacriifkiisa waa in ficil say shaynaad samaysta lagaa dalbo iyadoo meesha isticlina uu ku jiro oo macnaa qofkaa sarqeeyo uu yahay laskuma waafaqsano masalada ها inay marka isticmaluhu shardi inuu yahay la isku waafaqsano oo shardi ma waa mas'ala la isku waafaqsano culimada qaar ku mid ah diidan oo waaya oo qofka ah hooseeyo wuxuu ka amar waa leeyahay marka amarku qayb uu leeyahay qaybaha uu leeyahayna amarku wuxuu noqdaa iltimaas uu noqdaa ducana wuu noqdaa nahyina wuu noqdaa waxaan jeedaa ma tahdiidna wuu noqdaa amru tasmiyana wuu noqdaa amru takwiinna wuu noqdaa amru marka ibaaxana wuu noqdaa ilaa qaybo fara badan baa la gaarsiiya labaatan qaybood waxaan ku dhowaa la gaarsiiya amru maca isticlaa'in wa cagsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasu waqaca yani waxaa weeyaan amarka qofkaa sareeya wax ku amro ah, waxaa weeyaan waa awjuub buu markaa tusinaya waayahay amru waayahay haddii uma amar baa kaa la yidhaahaa qof kaa sareey hadduu wax ku amro qof kaa hooseeya hadduu wax ku amrona ducaa baa la yidhaha bay yidhaaheen sida masalan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasina ha noo qabanin waa amar soo ma waa duca dee ilaah waxma amri karin sida yidhaha waayahay iltimaas waa laba qof oo simano wax is amraya amar macasi ilaahi wa cagsuhu duca wa fi tasaawi faltimaas waqaca amru taswiya waa sida isbiru oo laa taswiru oo kale amru tahdiid oo kale icmalu maa shi'tum oo kale amru ibaax oo kale wa idaa xalaltum fasdaadu oo kale waxa weeyaan amru tahdiid oo kale mesela waa ka icmal maa shi'tum aan sheegayna hadda amru takwiin oo kale kun fayakun oo kale bayidhahan aw saasay yidhaahaan وحر وقول هذا يتضمن صاحب أن يطلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل واقيم الصلاة واتي الزكاة فخرج بقولنا هذا الكين وحكو بحي بقول الإشارة بقولنا هذا كان قول الإشارة إشارة وحكو بحي وإشارة وحلقية قف كينو كيداه وحا ما سمعيا وغسل ملح وإشاريسا هو أمر بكل ينتهي سوما أما قعنت هذا إشاري وقعنت صالة أول تقبل لها مرخص يعني وحويا وأمر قاسنا مرخص laakiin markaa waxa weeye amar lagu magacaabo laakiin macnaheedu amarku way faa'iideysay وهي قول ما لكن فخرج آه، وخرج بقولنا هذا كان وحكم بحي طلب الفعل النهي باكو بحي لانه طلب صرف ويان والمراد بالفعل فعل توجيه دل قول على الجد وهي سي ويان فيشمل القول صاحب قولك والمامور به والمامور به ليس امري وخرج بقول الله هذا كان وحكم بحي على وجه الاستعلاء سي او غير مرقاس وقف قصرين على الالتماس والدعانة وغيرهما ومما كيك من الاستفاد لغا فائديسا من صيغة الأمر أمر صيغاتيسا بالقرائن القرائن يعني وحن وأمر لكن قرائن كتصنيسا إنه مرخص حويا وحن واجب أنه تصنيني أما إباحة وتصني أما التماس وتصني ما خلو تصنيه صيغ الأمر أمر صيغوين كيسا صيغ الأمر أربع وآفر فعل الأمر فعل أمرك مثل aslu maa uuxiya ilayka min alkitaab yani waxa weeyaan waa ficlu markaas waxa weeyaan amar ismu ficl amar mithla xayi cala salaa iyo mah iyo kufa iyo ismu ficl amar weeyaan iyo almasdaru naa'ibu masdarka naa'ibka can ficl amar ficilkii ficlu amarka ahaa ama idrib ha noqoto اضرب هنقطة افعلها هنقطة اكل هنقطة اشربها هنقطة اذهبها هنقطة ادخلها هنقطة اخرجها هنقطة وجميع اصل كريم كوت عليه هذا لكن هو سيده مثل خمر كان نائب كافعل امر قاس مثل قوله فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاق فاذا لقيتم الذين كفروا مرقا لكم الذين كفروا قالوا بي فضربوا قراعه ضربا ضربا رقابي قوراها مرقا صحويا قراعه مرقا هذا ضرب ومثل ويا صحيح waa masder masderkaas wuxuu naayib ka yahay ficil maxduuf aho idribuu weeyaan ficilkii marka ficlo amarka ahaayee idribuu ahaa ayuu naayib ka yahay masderku marka hadduu ficilkiisa naayib ka noqdo ama ah, wuxuu tusinayaa amar maalan waay waxaan ku yidhi markaas waxaa weeyaan fa idaa atayta waxaa weeyaan allahuma mustacaan waxaan ku yidhi markaas waxaa weeyaan faidaataysa nahra webiga markaa tagto fa calayka shurba albiyaahi baan ku yidhi biyaha cad shurbalbiyaahi hadda shurbadaasi waxay masar ka tahay markaas waxaa weeyaan ishrab maxay cabtaa shurba biyaha markaa cad ishrab mashras ishrab xadfan marka waxa weeyaan waa fici waa masar naibka ficilkiisi almudari mudari al maqrun la xiriiri billahi al amri mudari hadii lagu daro laam al amr مثل قوله لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا رمية بالله إله ورسوله هذا اللامتاس مبارع مع القليم مبارك الصوم مرخى اللهم لحيرينا مرخى السفاقين أفرط أمرخى إذا قالوا السويدين قالوا هذا حفتيا وفعل الأمر اسم فعل الأمر إذا نمستر الله عن فعله إيه مبارع المغروم بالله من الأمر مع الأمثلة أفرط أصفاق إنت أفرط أصفاق إنه لكو ديسينا هذا ويستفادوا حلق فأي سنة طلب الفعل يعني afartan waa laga yaabaa shaygu amar inuu noqdo afartan siiqa midna isagoo la adeegsan waqad yustafaadu la faa'iideysa la arkaa dalab الفعل min غير siiqة الأمر siiqada amarka غيرkeed مثل أن يوصف in lagu tilmaamo بأنه isagu فرض min iyo kale waxaas waa فرض baa layidhi xidada la amraya waa la iska garanaya soo ma in la amrayo shaygan ma'muur lagu yahay waa la iska fahmaya markaa iyada أو واجب أما واجب أو مندوب أما هو مندوب أو ضاعة أما هو ضاعه إلا يسمده ولا قرنية أو يمدح فاعله وقف فاعلك سمياء أيال أمانية أو يذم تاريك وقف تيال عاية أو ما سيترتب على فعل فعل كسر وحكد علي الثواب الثواب أو على تركك تكتان كس عقابها كدان لي وحاصة وحلقة فإذيسنا يوحنا أمر لها ما تقتضيه صيغة الأمر أمر صيغة سوحي كان سنيسا صيغة الأمر عند الإطلاق مرخلسة إطلاقه تقتضي وحي كان سنيسا وجوب المأمور آه، به شيء الله يسمر إنه واجب يهي والمبادرة بفعل فعل كيسين لو دقدقه فورا سي دقدقه وإيا فمن الأدلة أدلة وحكمها على أنها يضو تقتضي الوجوب واجبنا كينيس كتسيس قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب غليب فليحذر الذين كوا كدكتون هذا يخالفون خلافيا عن أمره النبي أمر فيه صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم من أصيبته فتنة أو يصيبهم وأصيب عذاب غليم وجه الدلالة وجه للدليشنة وحاويا آيضا أن الله حذر وقدي المخالفين كوا خلافة عن أمر رسوله أن تصيبهم فتنة وهي الزيق ولا يحشر أو يصيبهم عذاب غليم والتحذير الدقيتان بمثل ذلك كاسوك الاسكيد دقنا لا يكون معهانيا إلا والتحذير إلا الدقو بمثل ذلك وحاسوك اللقود دقو اللي يدعى عذاب حنون كل أما هلو إلا على ترك واجب واجب كتقيتان كيمو يعني وكون واجب تعالى يقاضا فدل وحي كتسيني مرقى على أن أمر, أمر رسول رسولك أمر كي صلى الله عليه وسلم المطلق إلى إطلاقه يقتضي وجوب فعل المأمور شيء لا يسمى فعل كيسان وكان صنعيه وايحي إلا سمعيه ومن الأدلة أدلة كتسيس وحكمين على أنها للفور على أنه للفوري للفور فور كتسنيه قوله تعالى فاستبقوا خيرات خيرات مخبرتنا والمأمورات الشرعية مأمورات الشرعية وخير خير ويان والأمر أمر خلي صمري بالاستباق برتم إليه حق إذا لو برتمه دليل وحد دليل يهي على وجوب المبادرة ها إلا دقدقين واجب تهي يعني أنا waxay isku الخلافان amarku sidiisa mafruudiba mise waa taraakhi cala alqowl qole waxay yidhaaheen waa taraakh bay yidhaaheen waxaana daliilshadeen xajka bay yidhaaheen sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey ama dee aduu sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey sida raajixa sanadkii tobnaadna wuu xajiyey sidaadoo loo waajibiyey muxuu nebigu u xajiyi waayey waayahay jawaabtu waxaa weeyaan wuxuu u xajiyi waayey nebigu sala allahu calay wasalam waajibaad kale ku mashquulsanaa alwaajib لا يترك ilaa liwaajibina waa qaacida fiqhiya weeyaan marka taas waa sidaas dhinacan kalena markaas waxaa weeyaan qolyahan kalena waxay daliishadeen adilada kale ee tilmaamaysa fastabiqu lkhayraati iyo صلح lxudaybiya sidan hadda inoo soo wado ومن الأدلة أدلة كسر على أنها للفور وحكمنا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستواق إليها دليل على وجوب مادرته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيه كريها وحونا على تأخير الناس دخل الدبر يدب ما أمر به وحي وأمره ما أمرهم وحي وأمره به سقع ومن النحر جورع والحلق حيرتانه يوم الحديبية مالك الحديبية حتى دخل على أم الله إلا وقري وكل ويديدين فذكر الله وشيء ما لقيه من الناس ذكر وحكا مي مرقوا حيكتر رابط عدو بالله markay bilaabeenna wuxuu leeyahay saxaabiga xadiidka warinayaa fi saxiix bukhaari annagii manqaskii aanu ku xeeranaa isku geyn gaarnay saan u degdegayna walaana mubaadarata bilficli axwadu iyadaa markaa ixtiyaad badan waa abra-u u beri noqosho badan wata'khiiru lahu in la dibdhigana aafaatun aafaad baa ka dhalanaya wayaqtadii wuxuuba keensanayaa taraakum alwaajibaat waajibaadku inay soo fulaan xataa yacjiza canha ilaa ka caajisaynta farabataan والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل الدليل فاسمعا شيخ عليه جل قواعد كيس وايح وقد يخرج الأمر أمر كنك بحلالك عن وجوب واجبك والفورية للدليل واجبنا ونكين فورنا ونكين للدليل دليل دليل يقتضي ذلك أرنها كيسانية وكقول الأمر الفباد رزم إلا إذا دل الدليل فاسمعا دليل هذا كتسير لكن تراخ غير مالي فيخرج وحك بحيا عن وجوب واجبك إلى معاني معاني أياك بحيا منها كمذا فيخرج وحك بحيا عن وجوب وجوب كل شيء كبحيا إلى معاني معاني كلو بحيا منها وحك من الندو واذنك كتغى الصم ونقنيا كقوله واشهد مرخات قليه اذا طويات مرخ وحق قلنيسين واشهد صوامر ماها حضور الله الواجب وكينا وحق اللي حيانه او مخيا فالامر امر خليس امر بالشهاده مرخات قلنتها على الطوايع مرخ وحق قلنيسين لدسموا هذه بدليل محدد له فأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا فرس وكسو يبسل من عربي من أهل البادية ولم يشهد مرقا ولم يشهد من مرقاتي قلن عندنا ولم يشهد عندنا من مرقاتي قلن حديث أبو داود النسائي صصاري الإباحة وأكثر ما شيء بدنا يقع ذلك وإذا ورد مرق صار بعد الحضر حرم إذا أو جوابا جوابه يعني ما شيء يتوهم يتوهم ليسمسينيو أيوه. انه محظور من الحرام يعني من سالوا بعد الحظر امر قضو حرام دوليد يمادو اباحه الفائديات صالحه قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وقال حللني اوغارسدا فالامر امر قبل الاستياد اوغارسغا ليس امره للاباحه ولوقوعه بعتانك ودعي بعض الحظر المستفاد حرام تلقى فائديسه دوليد من قوله تعالى غير محل السيد وانتم حرم يعني اوغادو حرام باليدين كو حرم حج قبا إذا مر هذا أنت للسحر لا هذا ليس أمره إذا أحب فايدينيا ومن فعله كان الاسم وافق صلى الله عليه وسلم آه، سوريين سوحي البنية يستمع ناصر السعد هذا كتاب في سيوك الله صور الله خلي وحيقه أمر خاص حاويا إلى ما كان قبل النهي نهي يكون روحي هذا لو إياه نهي يكون هدوها واجب الواجب بكنقن نهي يكون هدوها صنون الصنين بكنقن هدوم موحى مواحين بكنقن نهي إلى ما كان قبل النهي ولو علنيا بقوان شنغيب نساس الرجحان وايه اللهم صل عليه طلان ومثاله جوابا ومثاله ومثاله تساليسا جوابا حال جواب يا لما شيء يتوهم ليس موسين انه محظور من حرام يحي قوله تعالى الى هذا الكيس وي قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكيس افعل السماء ولا حرج ومن الدشاره معها افعل ولا حرج ninkan wuxuu ismoosiinayay wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaan gowracay anigoo weli tuulan ka hor bal ka waran markaas waxaa weeyaan wuxuu nabigu sala allahu alay wasalam ifcal xaraj yani ninka wuxuu ismoosiinayo waxan inuu yahay dembi uu ismoosiinayo tartiibta uu ka tegey eh, eh, naxrigii iyo xalqigii iyo dab maxaan dhahaa eh, dawaaf rifaadihii iyo ramyigii iyo tartiibta uu ka tegay isku xujisiin waayey inay marka dembi tuu arkiyey tii nabigu ka jawaabayaa ifcal buu ku yidhi markaa amarkaas waa ibaaxa markaa في جواب من ضد جواب تسألوه دي في حجة الوداع عن عن تقديم أفعال الحج حتى أفعال شيسين كوريسيين التي تعصي أي صوه مريم التي تعصى الله السماء يوم العيد مالك عيدا بعضها بركة على بعض بركة لقوريسيو التهديد هنجباد نقطسي على يابا كقوله تعالى اعملوا سمايا ما شئتم وحدونتين من الهي بما تعمل بصير وحدونتين اسك سمايا ما هو بنان او يما رحمنان ما يوا هنجباد ويا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتبنا للظالمين نارا يعني فليؤمن هرقم اي اما فليكفر اسك قالوا هاسك قالوا ما إنا بنان تا ما يا وحد يسعين هنجباته يسعين أعتبنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهي يستغيث ويغاث بماء كالمول يشفي الوجوه بئس الشراب وساء المرتفقة فذكر وعيد وعيد وشاقه وعيدك وقودك وشاقه مركا آه، اللهم السلام عليكم وسلم وايه مركا بعد الأمر أمر دبدي المذكور إلى الشاقي مركا وحاويان فذكر فذكر الوعيد لهلك ينا خدم فذكر الوعيد وعيد كلا شيغي بعد الامر امر كدمدي امر في المذكور الى الشيغي دليل وحدليه على انه لتهديد هجواد نصمادي ويخرج الامر امر كو كبخي عن الفوريه فوريه الى التراخي يعني waxawaya amarku fawriga intuu ka tago ayaa laga yaabaa taraakhi iga wuxuu soo saareeyay isagoo amarkii waajibnimada intuu ka baxay macaani kale noqday sooma waxa weeyaan waxa laga yaabaa intuu fawriga ka baxo inuu noqdo markaas waxa weeyaan taraakhi misaaluhu misaalu misaalu tusaalisu wa qadaa ramadan ramadan qadaheeda فإنه مأمور به ومن لا يستعمري لكن دل الدليل دليل كون حكتسي على أنه للتراخي إن دلو دليل فرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيتني كان وحا يكون في أهل علي دشيد الصوم صوم من رمضان بشر رمضان كميدا فما أستطيع ما أنا أودي أن أقضيه وإن أقضي الله في شعبان وشعبان ويعني وذلك كاسنا ولمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك مكان كيسا إيا مرتبط ويقتانية ويمعنى يعني رسولك أنا حقيس إلى الله waaye walow kaana taakhiiru dibdhigu hadduu ahaan lahaa muxaraman xaaraam maa uu qirqad looma sugayn calayhi dibdhigaas caaishatu caaisha radiyallahu caaishatu caaisha looma sugayn radiyallahu canha maa uu qirqad looma sugayn calayhi dibdhigaas caaishatu caaisha looma sugayn radiyallahu ta'ala canha caaishatuna ay faacila maa laa yatimu lma'muuru shayga la is amraya hadduuna dhammays wuxuuna ku dhammaystirin ilaa bihi la yimaado mooyaane ما لا يتم المأمور شيء ليس ما دميسترمين آه، الا به شيء لا بعد مويان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قعيد بصلاه اذا توقف امر مركو كدلساقو فعل المأمور به كلا يسمر كيس على شيء شيء كان ذلك شيء شيء سبحانه مأمور به من يسمر فان كان المأمور به شيء لا يسمر هذا واجب واجب كان ذلك شيء شيء سبحانه واجبا وان كان المأمور به شيء لا يسمر هذا من دون كان ذلك شيء من دون بنقنيا صلاه ويسد هل صلاه بخيه الا ويسد maxay tahay waajib sooma biyo la raasana maxay noqon waajib ay noqonaysaa waayo sunnadu waxa ku saaleeyay salaadu waa waajib waayahay in la weysaysana waa waajib yahay marka taalimu saaleey waa bashwa ku jira sababtoo ah weysadu gaataanteeda waajib tahay ma ahaba wasiila ma aha markaas iyada gaataanteeda waajib ah laakiin waxaan oran karnaa jamaca ragga waa waajib ay oran karnaa inay ku tukadaan inaad tagto lugaysana waajib ay noqon noqontaa واي ومثال الواجب واجب الثالث كان وين كان المأمور به شيء ليس راضيا من دون كان ذلك الشيء شيء سبحانه من دون مثال الواجب واجب الثالث وحكم يصبر عورة عورة عورة إلى الصورة فإن توقف هذا كدل فإذا توقف مرخو كدل الساقو على شراء الثوب مرس ويسجد كان ذلك الشراء ويسجد سبحانه يا واجب بوهانه يا مرة إلى عورة ستو واجب سماه مرة إلى سيستنا وواجب نقولسها ومثال من دون صلاة الصلاة الثالثة نحن نقول يا تطيب إن الله على رئيس الجمعة الجمعة فإذا توقف مرخو يساق على شرائط قيم عدد مرخص حويا سويسكي كان ذلك الشراء سويسكا سبحانه من دون الصن وحانيا وهذه القاعدة قاعدة في ضمن قاعدة قاعدة كل أحسوانتها قاعدة أعم منها كعن صمرك وهي الوسائل لها أحكام المقاصد قاعدة قاعدة كل حجلك وقاعدة ما لا يتم المأمور به إلا فهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم المصنون إلا به فهو مصنون أما ضل اسكوه ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به قاعدة اسمك وحي هوس قشا قاعدة كلو كعامسا او اه الوسائل لاحكام المقاصد فوسائل المأمورات وحيلها ليس امره ودada loo sii madaa ma'muurun biha waa la isamaray ووسائل المنهيات وحيلها la iska reebay wadada loo marayna manhiyin canha waa mid la iska reebay wallahu a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم